in juxuudka iyo takdiibka kala laba qaybood laga dhigo waayo qur'aanka kala farqiyey qaala allahu tacaala fainahum laa yukadibuunaka walakina aalimiina biaayaati illahi yajxaduun yani ilaahay waxa uu yidhi nebi maxamedow kuma beeninayaan baa la yidhi laakiin kuwa daalimiinta ee gaaladii aayaadka ilaahay bay dafirayaan marka takdiib waa laga nafiyey juxuudna waa loo sugay farqiga udhaxeeya waxay tahay takdiib waxaa loo isticmaalaa daahiran wa baatinan kor iyo kal marka laga beeninaayo oo aan qalbiga laga garanayn inuu run sheegaayo ee sida afka looga beeninaayo qalbigana marka laga beeninaayo markaasaa waxaa la takdiib marka fainahum laa yukadibuunaka ay laa yukadibuunaka min quluubihim qalbiyadooda iyo baatinkooda kaama beeninayaane qalbiyadooda waa garanaya inaad rasuul tahay walakina aalimiina biaayaati illahi yajxaduun ha yeeshee daalimiintu kuwa xadgudbay aayaadka ilaahay afkay ka dafirayaan iyagoo qalbigii ka garanaya inuu xaq yahay oo qur'aanka lagu soo rogay xaq yahay oo kalaamullaahi yahay oo isagu rasuul yahay ay garanayaan inuu muxamed rasuulka ilaahay yahay sala allahu aleyh wasalam bay haddana afka ka dafirayaan siduu ilaahay baa aayad kale ku yidhi wajaxaduu biha wastayqanatha anfusahum dulman waculuwa fircawn bayna ku saabsanayn waa dafireen baa la yidhi waxay dafireen iyaga oo qalbiyadoodu ay yaqiinsatay nafahoodu ay yaqiinsatay oo si hubaala ay u garanayso xaqnimada nebi muuse xaq yahay kitaabka lagu soo rogayna xaq yahay iyagoo si dhaba u garanaayo u huba bay haddana afka ka dafireen waatuu nebi muuse ku yidhi qala laqad calimta ma anzla haؤulaaءi ilaa rab الsamaawaati wاlarضi baصaa'ira wainii laadunka ya fircawn mahbuura almuhim ahlucilmiga qaarkood sidaa qur'aanku u kala farqiyey u kala farqiyeenoo waxay yidhaahdeen kufru takdiibka waxaa la yidhaahdaa kor iyo kal marka laga beeninaayo kufru juxuudna waxaa la yidhaahdaa qalbiga marka laga garanaayo xaqnimadiis laakiin afka laga dafiraayo taasaa waxaa leeyahay juxuud marka tafriiqa takdiib iyo juxuud u kala farqiyay garanay marka ishkaalka markaa imanaya waxay tahay kufrulinkaar maxaa looga daba keenay waayo kufrulinkaar dee juxuudkii ama takdiibkii kama baxayso waa mujarad isilaax uu sheikhu marka waxa yani isagu marka isilaaxay laakiin hadda daliil kala farinaaya inkaarka ka farqinaaya labada hore oo qismi kaleoo saddexaad oo ka duwan inuu yahay sugaaya lama hayo afar kufru listihzaa'i wasukriya qaybta afraad ee uu sheikhu sheegay waxay tahay waa kufriga yani dheeldheelka wasukriyati jeesjeeska iyo dheeldheelka waa isku macne waa isku dhow haddii waxa weeye shareecada lagu dheeldheelo ama aayaadka ilaahay lagu dheeldheelo waa gaalnimo waatuu ilaahay uu yidhi qul abilaahi waaayaati warasuuli kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum maxay ku gaaloobeen waa mujarad istihzaa aayaadkii ilaahay ay ku dheeldheelayaan samaynta ay ficilkaas sameeyeen keliya ayay ku gaaloobeen halkaa waxaa ka baxaysa firqooyinka lunsan qaarkood sida murji'adoo kale ay markaa orodka ay yidhaahdaan waxaa lagu gaaloobaa waa ictiqaad quraan inay baail taha muuqanaysa waayo dee nimankan waxa weeye aayadda ilaahay noogu sheegay lama odhan arrinka waa ictiqaadsanaayey laakiin mujarad inay jees jees ama dheeldheel ay aayaadka ku dheeldheelayaan ay la yimaadeen keliyay ku gaaloobeen oo dinta kaga baxeen markay yidhahdeen dhab nagamay ahayna waxba kamay baajin wax xukun ay ka baajintay ma jirto qul abilaahi waaayaati warasuulih kuntum tastahzi'uun laa tactadiru qad kafartum bacda iimaanikum qad kafartum yani biistihzaa'ikum waxaa ku gaalowdeen jeesjeeskiiyo dheeldheelkaa la timaadeene aayaadka ilaahay ku dheeldheelayseen ama rasuulka ku dheeldheelayseen taasaa ku gaalowdeen oo diinta kaga baxdeen baa layidhi halkaana waxaa ka soo baxaysa cayda ilaahay la caayo ama rasuulkiisa la caayo ama aayaadka qur'aankaa la caayo ama xukum axkaamta sharcigaa ka mida la caayaa inay gaalnimo tahay nooca hanaad ee uu sheikhu sheegay kufr ibaa waa kufriga diidmada lix kufru lcinaad waa kufriga dafiraada kufrigu cinaad iyo kufru ibaana waa bimacnan ahlu cilmigu isku qayb bay ka dhigaan mar waxay yidhaahdaan kufru اlibaa'i wاlistikbaar mar waxay yidhahdaan kufru اlcinaadi wاlistikbaar mar waxay yidhahaan kufru lcinaad dhammaanna isku macnay sheegaysaa waxaana ugu fiican kufru liba walistikbaar in lagu magacaabo waayo waa tacbiirka qur'aanka ila ibliisa abaa wastakbara wa kaana min alkaafiriin ibliis juxuud lama iman yani ma dafirin xukunkii ilaahay laakiin muxuu la yimi binasi qur'aan wuxuu la yimi ibaa iyo istikbaar amarkii ilaahay waa diiday waana ka kibray oo waa iska sarraysiiyey oo waxa uu ka soo qaaday wax munaasiba inaynay ahayn ana khayru minhu khalaqtanii min naari wakhalaqtahu min tiin waa ki yidhi kaad leedahay u sujuud oo anaaba ka khayr badan buu yidhi anna waxaad iga abuurtay markaa dab isagana waxaad ka abuurtay dhoobo markaa dabkuna dhoobada waa ka sharaf badan yahay buu u jeedaa saasuu u wataa mar haddii maadada layga abuuray ay ka wanaagsan tahay maadada isaga laga abuuray anna waa inaan ka wanaagsanaada isaga laakiin taasi ma laazim ba waa marka koowaadee culammadu waxay yidhaahdeen warka uu sheegay oo ah markaysaga dabka iyo dhoobada in dabku markaysagaa fiican yahay dee wax jira ma yani dhoobadu waa ka fiican tahay dabka waayo dabku waxa weeye daysh waxaa ku sugan markaysaa waxaan yani fudayd iyo duulduul iyo ifsaad waxbuu gubaayo halaagaa waxbuu cunaa oo baabi'iyaa lakiin dabku ha laakiin dhoobadu dhoobadu iyadu waxa weeye waxbaa lagu islaaxiyaa waxaa ku sugan rasaano iyo deganaanshoa ku sugan dhoobadu wax ma kharibto guryaha lagu dhistaa dhirtaa laga beertaa xabad raashinaa lagu ridayaa dabeedna markaysaga geed dhambaa ka soo baxaya hadhow baa raashin laga guranaya waxaa laga garanaya markiisa marka waxawa yani wax la karsado ama inin baa ku dhacaysa geed geed la harhsadaa ka soo baxaya geed la harhsado ayaa ka soo baxaya laakiinba haddii laga soo qaado inuu waxa weeye dabku ka wanaagsan yahay dhoobada iyay ka dhalanaysaa wixii markaysagaa shayga sharafta badan laga abuuray ama ka yimi inuu ka eh, fadli bato mid ka yimi wax markaa ka sharaf hooseeya kama dhalamayso waayo waxaa dhacda mid sharaf badani in haddana waxa weeye wax isaga liitaa ay ka yimaadaan waa dhacdaa yani waxa weeye gaal baa waxa dhala muumin baaba gaal dhalaya ka dhalay waxa wey waa muumin kuu dhalayna waxa wey waa gaal nebiyadii ilaahay qaarkood baa laynoo sheegay in ubadkoodii qaar gaaloobeyn sida nebi nuux oo kale shaacir baa wuxuu yidhi ida iftakharta biaabaa'in lahum sharafun qulnaa sadaqta walakin bi'sa maa waladuu haddaad ku faanto aabbayaal sharaf leh waxaanu leenahay waa runtaa odayaasha waxba kama sheegayno aabbahay baa wanaagsanaa awowgay baa wanaagsanaa can waa wanaagsanaaye laakin bisa maa waladu waxay dhaleen baa xumaaday se ku dhaleen marka aabbahay baa wanaagsanaa anaa wanaagsan kama dhalanayso anaa wanaagsan kama dhalanayso almuhim kufriga marka kufr اlibaa walistikbaar iyo kufri cinaad waa bimacnan cinaadkana waxay culammadu yidhaahdaan waa in kibir uu ku jiraa iyo diidmo ama waa inuu ku jiraa nacayb iyo colaad iyo diidma markaa waa inay ku jiraan waxaa la odhanaya waa kufr cinaad ama waa kufr cinaad walistikbaar ama kufr ibaa walistikbaar waa bimacnan waa kufrigii ibliis ilaa ibliis abaa wastakbara wa kaana min alkaafiriin marka waxaa fiicnayd sheikhu inuu isku qismi ka dhigo siday markaa culamo badanba isku qismi uga dhigeen ka alcalamat ibn اlqayim maalan oo marka uu madaarij saalikiinka ka hadlaayo cinaadkiiyo ibaaga iyo istikbaarka qismi waaxidu ka dhigayaa saasaana fiican qaybta toddobaad ee uu sheegay waa kufru ilxaad waa kufriga dafiraadda ilxaadkuna wuxuu noqdaa in aayaadka ilaahay ilxaad lagu samaynaayo iyo in asmaada iyo magacyada ilaahay ilxaad lagu samaynaayo in aladiina yulxiduuna fii aayaatina laa yakfawna calayna ilahay waxau yihi kuwa aayaadka yaga iilinaya ee ilxaadka ku samaynaya nagama qarsoomayaan waa goodi iyo hanjabadooda marka waa ilxaad fi aayaaadkaas magacyada ilaahay in ilxaad lagu sameeyana waxaa ka mid a qawluhu tacaala ayaa laynoogu sheegay wadaruu ladiina yulxiduuna fii asmaa'i yani iskaga taga oo ii daaya kuwa iilinaya ilaahay magacyadiisa marka ilxaadku wuxuu noqdaa ilxaad fii asmaa'i illaah iyo ilxaad fii aayaati illah ayuu noqdaa ilxaadka qaarkii waxa weeye waa kufri akbar qaar kufr abar aan noqonayna waa jiraan yani markaysaga cudurdaaro iyo wax lagaga baajinaayo oo qofkii aanu ku gaaloobayn iyo mid aan cudurdaar qofkii aanu uhelin bimacnaa maanic aanay ugu sugnaanayn taxriifaadka markaysaga asmaada ilahay iyo sifaatka ilahay lagu sameeyo waa ilxaad weeye laakiin waxa weeye cidda ku samaynaysa maadaama ta'awul ama jahli uga dhacayso xujana aynay ku qumin dee laguma gaalaysiinaayo imaamu shaafici raxmat ullahi calayh waa ki yidhi ina lilahi asmaءa wasifaatin laa yasacu axadana radduha faman raddaha bacda qiyami اlxujati calayhi kafar ama qabla qiyami اlxujati calayhi fainahu yucdaru biاljahli faina cilma dalika la yudraku biاlcaqli wala biاlrawiyati wاlfikr ilahay waxaa u sugnaatay magacyo iyo sifooyin cid markaa waxa way awoodi karta inay dafirta aynay jirin ruuxii markaa dafira markay xujadu ku qunto dabadeed yani waa gaaloobaya laakiin intayna xujadu ku qumin ka hor jahli baa loogu cudur daaraya yani wuxuu ku dhacay gaalnimaba ha ahaato laakiin waxa weeye laguma gaalaysinaayo siay culamadu ba yidhahdaan laysa kullu man waqaca fi lkufri waqaca alkufru calayh kufru shirki waa kufriga shirkiga ilahay in cid kale lala wadaajiyo wuxuu la gaar yahay sida in cid kale lala caabudo iyo ashyaada la midka in allaha laa yakfir an yushraka bihi wayakfir maa duuna dalika liman yashaa nooca sagaalaad kufru shaki kufriga shakiga waxay waajib tahay in la ictiqaadiyo haddii laga shakiyo waxay noqonaysaa kufru shaki yowm alaakhir buu ruuxu ka shakiyey oo bimacnaa si go-an oo hubaale uu rumayn waayey ayuu is yidhi marka talow ma jirtaa qiyaama ma jiraa mise ma jiro dee diintii waa ka baxay waa kufru shaki talow janna ma jirtaa mise ma jirto dee diintii waa ka baxaya waa gaaloobaya ana aljanata xaqun ana annaara xaqun marka cala kulli xaal <clears throat> shakiga waxa wey waa lagu gaaloobaa nooca markaa tobnaad ee uu sheikhu sheegay kufr licraaq waa kufriga jeesiga aladiina kafaruu cama undiruu mucriduun kufru icraadkuna wuxuu noqonayaa wixii lagu waajibiyey ruuxu inuu rumeeyo inuu waxa weeye danaynba waayo iskaga jeesto yani ma rumaynaayo mana beeninaayo maba sholdha aysanayba kufru baa la yidhahdaa waxay culammadu u misaaliyaan nabigu sala allahu alayh wasalam markuu taa'if tegey taa'if waxaa ka talin jiray saddex nin oo walaalo oo ilmo cabdiyaalin la odhan jiray ilmo cabdiyaalil baa la odhan jiray nebigu sal allahu alay wasalam naftiisuu u bandhigay inay u gargaaraan oo magangeliyaan oo daafacaan si uu dadka u gaadhsiiyo ilahay hadalkiisa laba waxay ugu jawaabeen jawaab adag oo xun bay ugu jawaabeen kii saddexaad buu u tegey kii saddexaad wuxuu ku yidhi anigu laba mid baad ka dhaxaysaa buu yidhi wuxuu la hadlayaa nebiga sala allahu alay wasalam inaad run iyo inaad been sheegayso haddaad run sheegayso midaan hadal ku celiyo waad ka sarraysaa oo nebi ilaahay soo dirtay inaan anigu hadalba ku celiyo waad ka weynta haddaad been sheegaysana midaan la hadlo waad ka hoosaysaa oo ruux ilaahay ku been abuurto yidhi nebi nebi baan ahay oo aan nebi ahayna been abuur arrinkaas u sameeyey midaan la hadlaba waad ka liidataa markaa dee kulamaba hadlaayo muxuu tilmaamayaa kuma rumaynaayo kuma beeninaayo icraab buu layii kaasoo kale waxaa la ku furo icraab laa yusadiq walaa yukli kufru nifaaq waa kufriga marka munaafiqnimada waa soo sheegnay waa gaalnimo uurka lagu qabsado islaamnimona la muujisto nooca labiyo tobnaad ee uu sheikhu sheegay waxay tahay kufru zandaqa yani zandaqadu waa nifaaq iyo zandaqadu waa isku macne lakin waa lafdi xaadita zadaqa awaagii dambe markaa la isticmaalay lakiin nusuusta kuma soo aroorin aayaadkii axaadiista lafdu zandaqa kuma soo aroorin lafdu zandaqa kuma soo aroorin zandaqada culamadu sheegayaanna waa nifaaq oo kalun bay la mid waa shareecadii markaysa waxaa la dafirsan yahay haddana shareecadii loo abtirsanayo oo la sheeganayo nooca markaa saddexiyo tobnaad kufru lmuwaalaati liacdaa illaah in cadowyada ilaahay laga weli yeesho kufriga nooca ku saabsan ama gaalnimada markaa muwaalaadka laga weli yeelanaayo oo saaxiibba laga dhiganaayo loo gargaarayo gaalada oo la jeclaanaayo in la ateecaayo anwacda muwaalaadka waa badanta ilaa dhowr iyo toban baa la gaadhsiiyaa waxaa kamida jacaylka waxaa kamida aacada waxaa kamida iilashada loo iisho waxaa kamida sirta in lagu qabsado waxaa kamida sirta muslimiinta in loo gudbiyo waxaa kamida hiilinta loo hiilinayo inuu kaga baaqanaayo xukunku keensanayo kufriga culammaduna waxay yidhaahdeen hadduu mukrah ruuxu yahay oo lagu dirqiyay gaalnimada orah ama ficil lagu khasbay oo lagu dirqiyay shuruuddii ikraahuna dhammaystiran tahay yani lama gaalaysiinayo waxaa kaloo nebigu sal allahu alayh wasalam uu sheegay nin ummadii hore ka mid ah oo yani nin eh, safar buu ahaa wuxuu watay daabad yani neefku uu saaran yahay raashinkiisii iyo biyihiisiiba ay u saaran yihiin dabeedna waa ka lug meeshuu marayaana waa meel bahgooyi ah yani biyana ma leh dadna kama dhowaa ninkii isagoo naf ka quustay wixiina ka samray buu geed iska jiisaday markii dambe ayuunbu wuxuu arkay iyada oo yani tulidii u watay ay dul taagan tahay ee biyihii iyo raashinkuba u saaraayeen markaasuu aad u farxay farxii baa dabeedna ka asadihiyey ka haalib noqday dabeedna wuxuu yidhi ninkii yidhi allahuma anta cabdii wa rabbuk ilaahayow adna addoonkaygii baa tahay anna rabbigaa baan ahay wuxuu is yidhi waxaad tidhaahdaa adna rabbigay baa tahay anna addoonkaagii baan ahay laakiin faraxii ka haalib noqday daraaddeed ayuu wuxuu garan waayey wuxuu ku hadlaayo oo si sidii khilaafsan ayuu u hadlay nebigu wuxuu uhi sal allahu alay wasalam akhطأ min shiddaة اlfarax ninkaasi waa yani gefay ama waa halmaamay faraxa daraanshihiisa ku dhacay ee uu farxay ayuu la halmaamay marka hadalka uu ku hadlay waa kufri allahuma anta cabdii wa ana rabbuk waa gaalnimo oo inu ruuxu yidhaahdo ilaah adaa addoonkaygii ah ana rabbigaagii baan ahay waa gaalnimo cad laakiin isagoo gaalnimo ku hadlay haddana gaal kuma noqon waayo hadduu ku gaaloobi lahaa nebigu waa sheegi lahaa sala allahu alayh wasalam ee muxuu yidhi akhطa'a min shiddat اlfarax khaطa'una mu'aakhad maaho lama qabanaayo walaysa calaykum junaaxun fima akhطa'tum bihi walakin ma tacamadat quluubukum wixii loo qasdo ee loo badrheedho ayaa dadka loo qabtaa lakin khaطأ looma qabto rabbana laa tu'aakhidna in nasiina aw akhطأna qaala allahu qad facaltu xadiidka muslim saxiixa kusoo wariyay xadiis qudsiga ah markay mu'miniintii sidaa ku ducaysteen allah wuxuu yidhi waa yeelay qaala allahu qad facaltu rawahu muslim fi صaxiix almuhim yani waxa weeye ashyaada uu kitaabku inoo sheegay waxa weeye waa iطlaaq laakiin mucayan marka lagu xukumaayo cidda xukumaysa awalan waa inay tahay cid cilmi leh ahliya waa inay leedaho waa inay cilmi leedahay marlabaadka waa in la hubsadaa shuruuddii inay dhammaystiran tahay mawaanicdiina wada maqan tahay ahlu sunna waljamaca saas yadaa ay tilmaamaan hunaaka farqun bayna aliطlaaq wاltacyiin albidca albidcatu qismaani bidcadu waa laba qaybood kubraa bidco weynaansho badan wa suqraa iyo bidco yani taa yar wain shiئta faqul haddaad doontana waxaad tidhahdaa mukafiratun bidco wax gaalaysiinaysa wa mufasiqatun iyo bidco wax faasiqaynayso faasiqnimo yani ruuxa u sababaysa in faasiq markaa yani faasiq ka yeelaysa wain shiئta faqul haddaad doontana waxaad tahay mukhrijatu min almillati bidco qofka diinta ka saaraysa wغayru mkrijati min almilati iyo midaan qofka diinta ka saarayn yani bidcadi waxay u qaybsantaa laba qaybood bidca mukafira iyo bidca mufasiqa qaar baa waxay yidhahdeen bidcada axkaamta shanta a baa ku dareerta oo waxaa jirta bidco xaaraan ah mid karaahiye ah mid mubaax ah mid sunno ah iyo mid waajib ah yani bail weyi nebigu wuxuu inoo sheegay sala allahu alayh wasalam inay waxa weeye tahay bidco kasta baadi إiyaakum وmuxdathaati الأmuur faina kula muxdathaةi bidca وkula bidcaةi ضalaala marka wax kastoo diinta lagu soo darisiiyaa waa bidco bidco kastoo diinta lagu soo darisiiyaana waa baadi cumuumkaana wax khasisaaya lama hayo muxuu macnuuse u dhacaya kulu bidca fi اdiin fahiya ضalaala oo taqyiidka fi diin xadiidka kuma jirte xaggee laga keenay waxaa laga keeno o laga qaadanayaa xadiidka kale صaxiixa uu nabigu yihi salى الlahu alيه waslm man axdaa fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa raddun fii amrina amarka maxaa looga jeedaa amarku nebigu isu nisbaynaayo امرالدین امرالدین بلوچی waayo amrudiin iyo amru dunya baa la kala farqiyey amru dunya maxaa la yidhi antum aclamu biumuuri dunyaakum lakin amru diin maxaa la yidhi man axdaa fii amrina hada maa laysa minhu fawaradu marka idan fii amrinaadaa waxaa laga soo qaadanayaa xadiidkan kale ay qaydaysaa marka kul bidca fii mri اdiin ama fi اdiin fahiya dalaala bidco kastoo diinta lagu soo darisiiya waa baadi yani saas warka odhanaya bidcada axkaamta shantaa ku dareeraysana wax markaa yani salafkii laga haya maaha rasuulku ma sheegin sala allahu alayh wasalam asaxaabtiisii ma sheegin taabiciintii ma sheegin quruntii khayrka lahayd lagama hayo kuntum khayra ummatin waa ti aaya waxaan ujeedaa xadiiskaan doonaya xadiiskii maxaa la yidhi yani khayru الnaasi qarni uma aladiina yalunahum uma aladiina yalunahum dadka waxaa ugu khayr badan qarnigayda ama khayrukum qarni waxaa idinku khayr badan qarnigayga dabeedna qarniga kusii xiga dabeedna qarniga kusii xiga waa saddex qarni alquruun aلalaaثa saddexdaa qarniya khayr kale ummadda iyagaa ugu fadli badan dee lagama hayo iyaga iyaga lagama hayo adiladuna waxay sheegaysaa bidco kastoo diinta lagu soo darisiya inay baadinta imaam malik bnu anas wuxuu yidhi imaam malik man zacma أن fi lislaami bidcatan yaraaha xasana faqad zacma ana muxamada khana risaala ruuxa markaa sheegta inay diinta ku sugan tahay bidco xasana ama uu xasano u arkaayo wanaagsan wuxuu sheegtay ama ha dareemo ama yaanu dareeminoo hadalkiisa ka dhalanaysa muxamed baa diinta khiyaameeyey waxaana la garan karaa markaysaga maxamed inaanu diinta khiyaamayn inuu diinta caddeeyey oo waadixiyey marka hadalkiisa waxaa ka laazimaysa buu yidhi in bayaankii iyo caddayntii dadku u baahnaayeen nebigu inaanu samayn sala allahu alayh wasalam ba hadalkiisa ka dhalanaysa waayo ilahay wuxuu yidhi alyawma akmaltu lakum diinakum atmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum alislaama diina yani maantaan idin dhamaystiray yani diintiina calaa kulli xaal bidcadu baadi ahaato laakiin baadidu waxay u qaybsantaa mid qofkii ku gaaloobaayo iyo midaanu ku gaaloobayn faama albidcatu lmukaf faama albidcatu lkubraa bidcada weynaanshaha badan miyaa wahiy mukafiratu waata qofka gaalaysinayse wahiy mkrijau min almilati waata qofka diinta ka saarayse fahiy alatii waa tii tasilu bisaaxibihaa saaxibkeed gaadhsiinaysa ilaa xaddi kufri xadka gaalnimada gaadhsiinaysa marka taa waxaa la yidhaahdaa bidca kubra ama bidca mukafira hadday ruuxa gaalaysinayso waxaa la yidhaahdaa mukafira ama bidca kubra ayaa la yidhahdaa wa ama albidcatu suqra bidcada taa ka yari wahiya almufasiqatu waata qofka faasiqaynaysa bimacnaa faasiqnimo u sababaysa aw faasiq ku noqonaayo wa kayru mukhrijatin min almillati waa midaan qofka ka saarayn yani diinta fahiya alatii waa tii laa tasilu bisaaxibiha saaxibkeeda aan gaadhsiinayn ilaa xaddi alkufri xadka gaalnimada aan gaadhsiinayn taa waxaa la yidhaha bidca suqra baa la yidhahda waana mufasiqa qofkii faasiq buu ku noqonaya faasiq ayuu ku noqonaya bidca ah, fisqi ka yari ma jirto bacd almashaayikh waxay yidhahdaan bidcada qaar baa karaahiye ah marka qaybina waa xaaraan bay yidhahdaan bidcada qaybina waa karaahiyo laakiin sababku waxay tahay bidcadu dhammaan inay wada xaaraan tahay waayo nebigu sal اllahu alيyه wasalam waxa uu sheegay iyaakum muxdathaati اlumuur faina kula muxdaثaةi bidca wa kula bidcati dalaala bidco kastaa waa baadi baa nebigu yihi sal اllahu alيه wasalam bimacnaa qofku waa ku baadiyoobaya dee karaahiyaduna dalaalo ma aha shaygu hadii la waa karaahiyo waa karaahatu tanziih ee karaahatu taxriim ma aha dee dalaalo iyo baadi ma aha marka mar haddii la yidhi waxa wey bidcadu waa wada eh, dalaalo bidcada diinta lagu soo dariisiyaa waa wada dalaalo mar haddii la yidhi waa wada baadi waxaa ka dhalanaysa inay wada xaaraan tahay waayo baadidu waa xaaraan almubtadicuuna qismaani kow wax bidcaysta ama bidco la yimaada waa laba qaybood kow ducaatun ilaa bidcatihim kuwa dadka ugu baaqaya oo ugu yeedhaya bidcadooda yani si cad ugu yeedhaay wagayru ducaatin ilayha iyo qaar dadka ugu yeedhayn yani bidcadaas labadaa qaybood bay u yani mid kastaba waxay waa ku sugan tahay nooc talbiisa waa samaynaya mubtadic kasta waayo haddii la weydiiyo waxa uu samaynaayo ma odhanaayo waa bidca baadi ah waxay odhanayaa dallay leedahay oo waxbaa loo haystaa oo waa bannaan tahay ama waa sunne ayuu odhanaya taasina nooc dacwo a ah waa tahay laakiin culammadu markay yidhaahdeen yacni qaar baa bidcadii dadka ugu yeedhaaya qaarna uguma yeedhayaan yani kama hadlayaan xagga markaysaga aamuska laga aamusay iyo haddii la weydiiyey inay markaysaga yani odhanayaan waxaani baadi maaha ee waxay uga jeedaan midna waxa weeye aad wuxuu ugu dadaalayaa oo u nashrinayaa bidcadiisa u faafinaya u tafaxaydan yahay midna camalkiisu iska qaabilay oo bimacnaa waxa weeye iskaga mashquulsan yahay laakiin dadkii ma odhanaayo oray waxaan sameeyo kuma boorinaayo kuma dhiirigelinaayo walow marka la weydiiyo inuu waxa weeye markaa sakhiro markaysaga haba jirtay waayo ruux markaysagaa bidcadii maadaama markaysagaa u arkaayo waxaan inay qurbo uu ilaahay ugu dhowaanaya ay tahay kollayba cala alaqali haddii la weydiiyo waa odhanayaa waa wanaagsan tahay ama ma xuma ama ajar waa laga helaya waa ka aamusayaa baadideedii inuu caddeeyo oo uu yidhahdo markaysaga waxaan waa dalaala ama waa baadi laakiin yani yeedhista dadka loogu yeedhayo macno ka ziyaadaaba intaa ka tilmaamaya si kale marka loo eego bidcada waxaa loo qaybiya bidca xaqiiqiya bidca idaafiya bidcada xaqiiqiya waxay tahay waa bidcada aan shareecada inaba dalla ku lahayn oo meel shareecada lagu sharciyeeyeyba aan lagu haynin waa bidca xaqiiqiya sida xatradii hore aynuga soo hadallo oo kale shareecada dalla kuma leh cibaado cibaadaadka sharciga ka midoo xadrada shabbahdaana maba jirtaba idan waa bidca xaqiiqiya waxaa jirta bidca idaafiya shay waxa weeye bidco ah oo kayfiyadda iyo qaabkiiyo sifada loo samaynayaa bidcaah ama xilliga lagu xadiday laakiin asal bay shareecada ku leedahoo adillo caama waa loo hayaa marka waxa weeye si marka loo eego waa mashruuc ifada iyo qaabka iyo kayfiyadda iyo taxdiidka marka laga eegana waa bidco waxa la bidca idaafiya nisba ahaan gees eegista laga eegaayaa bidca loogu magacaabay calaa kulli xaal sheikhu markuu leeyahay suqra macnaheedu ma aha bidcadu markaysaga waxba inay yar tahay in bidcada la fudaydsada ma aha xataa nooca bidca idaafiya la yidhaahdo waa shiddo badanta ahlucilmiga qaarkood waxay sheegeen bidca inayna sakiiraba lahayn bidcadu waa wada kabiira yidhahdeen waa wada kabiiro suqraa marka leeyahayna waxaa looga jeedaa yani ta kalay ka waabsan tahay ama xagga yaraanshaha ka xigtaa laakiin sideeda uma yara waayo min kabaa'ir dunuub waa min kabaa'ir dunuub bidcada iyo waxa weeye macaasidana bidcadaa daran waatuu sufyaan ahawri uu yidhi albidcaةu axabu ilى ibliisa min almacصiya bidcaduu ibliis ka jecel yahay macsida لأnna almacصiyaةa yutaabu minha wاlbidcaةu laa yutaabu minha waayo macsida waa laga toobad keenaa yani haaliban laakiin bidcada lagama toobad keeno sida qaalibkee badan bidcada lagama toobad keeno waayo qofku wuxuu arkayaa inay waxaan qurbo iyo cibaado iyo wax allah loogu dhowaanayo inay tahay marka de inuu ka toobad keeno waxaa ka horaysa marka hore inuu ogaado waxaan markaysagaa inay tahay waxaan bannaanayn ilaa uu ogaado inaanay bannaanayna kama toobad keenaayo hataa xadiis lagu soo wariyey brani uu awsadka ku soo wariyey in allaha xajaza tawbata can kuli saaxibi bidcati xataa yadaca bidcatah xataa yadaca bidcatah ilaahay wuxuu ka teeday mid kastoo bidca u saaxiiba tawbadda waa ka teeday oo waa ka xijaabay ama toobad keenaayo ilaa u bidcadiisa ka tago oo u ka fuqo toobad keeni maayo marka bidcada markuu ka toobad keeno bidcadii markuu ka fuqo inuu ka toobad keena waa suuragal fuqitaanka uu bidcada ka fuqayana waxaa u shardi ah inuu ogaado waxaan inay sharci ahayn oo ay bidca tahay taas yadaa inu ogaado marka calaa kulli xaal bidcadu markaysa waxaan markaa sagiira ma laha waa wada kabiiro alcallaama ashaaibi abu isxaaq ashaaibi kitaabkiisa alictisaam la yidhahdana macnaha waa ku tilmaamaya waxau odhanayaa dawaamka la daa'imaayo yeedhista dadka loogu yeedhaayo yacni qurbada loo arkaayo ashyaadaasoo dhan baa waxay ka qayb qaadanaysaa inay kabiiro noqoto inay kabiiro noqoto xataa dadka hortooda samaynta lagu samaynaya waa nooc dacwo ah a dacwo ficliya yani marka waxaana laga garan karaa bidcada yari inay bidcada weyn sababayso a'imada hadalkooda cabdullahi ibn mascuud qoladii marka isagaa dikriga ku ururtay ee isugu timi tasbiixda tahliisha takbiirta boqol goor subxaana allah dhaha boqol goor alxamdu lilah boqol goor allahu akbar jamac bay isugu yimaadeen tirana waa xadideen laakiin waxay ku hadlayaan maxay tahay waa adkaartii sharciga ahayd asaxaabtii rasuulku sala allahu alayh wasalam waa ku inkireen waxaana yidhaahdeen waxaana samaynaysaan dee waa baadi cabdulahi bn mascuud iyo waa kii ku inkiray inakum calى milaةi ahdaa min milati muxamed aw muftatixu baabi dalaala laba mid baa ka dhaxaysaan buui ama diin diintii nabi maxamed ka wanaagsan baa ku sugantihin dad yahow ama albaabbaadii aad furaysaan dee waa la garanayaa diin diintii nabi maxamed ka wanaagsan inay ku sugnayn ta dambuun bay u dhacaysaa markaa mar haddaydaan diin diintii nabi maxamed ka wanaagsan aydan ku sugnayn dee albaab baadiyaa furaysaan saasuu cabdullahi bn mascuud ku yidhi markaasuu wuxuu u sheegay in waxaa lagu halaagsamayo yaa ummata muxamed ma asraca halakatakum halaagiina maxaa ka degdeg badan haadihi siyaabuhu lam tabla waaniyatuhu lam takassar rasuulka sal allahu alayh wasalam dharkiisii ma idlaan weelkiisina weli ma abin wax ku cabi jira bimacnaa waktiga uu nebigu idinka tegey ee nebigu dhintay sal اlahu alayه wasalam waa dhowey marka durba waxaa la timaadeen arrin markaa baadi ah oo lagu halaagsamaayo markaasuu cabdullahi bn mascuud wuxuu yidhi nebigu wuxuu noo sheegay sal اlahu alيه wasalam inay yani jiri doonaan qaar diinta ka murkudi doonaan oo uga bixi doono sida marka waxa waya yani leebka ama waranka ugaadha lagu rijeeyo ama lagu ganaa sida uga murkado kale qaar diinta uga murkadi doonaa inay jiri doonaan ayuu nebigu noo sheegay ma garanayo buui badankiinu inaa kuwii tihiin cabdullahi bn mascuud wuxuu gartay asxaabtii rasuulka ka mida sala allahu alayh wasalam bidcadaasi halkaa inay ku joogeen wax ka waaweyn inay ka imanayaan waayo waddada yar waddada weyn bay kugu ridaa bidcadaa yar ee dikriga ee bidca idaafiya imaatinka lala yimaadaa waxay sababaysaa bidacii waaweynaa bidcat lkhawaarij taasuu tilmaamaya taas ayuu tilmaamaya marka almuhim calaa kulli xaal bidca la ilaaliyo aad iyo aad ha laysaga jaro waayo bidcadu waa shido badantay alkhaatima kitaabka gebagabadiisii bi alqadri aktafii sheekhu waxau ihi xafidahu اllah qadarkaasaan ku kaaftoomaya wallaha as'alu an yajcala camalii hada allah baana weydiisanayaa inuu ka yeelo camalkayga kana wa kulla acmaali acmaladee dhammaantoodba khaalisatan liwajhi اlkariim yacnii qaar u saafi ah ilahay wejigiisa sharafta leh wa an yajmaca almuslimiina iyo inuu muslimiinta ku kulmiyo cala alkitaabi wasunati kitaabka iyo sunnada kitaabka qur'aanka iyo sunnada rasuulka sala allahu alayh wasalam wa an yansura alxaqa waahlah waayo labada lagu badbaadaya waa kitaabkiiyo sunnada laakiin fahamka lagu fahmaya waa inay noqotaa fahamkii asxaabta rasuulka sala allahu alayh wasalam ee khayr lquruunku siday u fahmeen waa inay saa noqotaa nabiguna sala allahu alay waslam axaadiista qaarkood wuxuu ku sheegay taraktu fiikum amrayni lan tadiluu bacdii ma in tamasaktum bihima aw kama qaala sala allahu alayh wasalam waxaan idinka tegay laba arin oo aydaan lumaynin intaa labadaa qabsataan kitaab allahi wa sunnatii ama kitaab اllahi wa sunnatii kitaabka ilaha iyo sunaha rasuulka sal اlahu alay wasalam labadaa intaa qabsataan ma lumaysaan baa nebigu yihi sal اlahu alay wasalam laakiin waa in kitaabkiiyo sunnadii loo fahmaa siday markaysagaa u fahmeen asxaabtii rasuulka sal اlahu alay wasalam iyo ciddii ariiqooda raacday وأن ينصر الحق waxaan kaloo ilaahay ka baryaynaa inuu xaqa u gargaaro وأhlahu ehelka xaqana inuu u gargaaran allah ka baryaynaa وأn ykdل الbaطل وأhلh iyo inuu hoojiyo baطilkiiyo ehelkiisa cidda baطilka u saaxiibkaa uu hoojiyo oo u gargaari waayo وأn يubصر المسلimiiنa iyo inuu muslimiinta tuso بأmri diinihim oo garansiiyo arrinkii diintooda saasaan ilahay ka baryaynaa allahuma aamiin وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وسبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم اصطلاحaas ku socdaa kufriga hadduu yahay أكبر waxa uu sheekh الألباني رaحmaة الlahi عalayhi u yidhaahdaa waa اعtiقاadi laakiin ugama jeedo camal laguma gaaloobo haddii waxa weeye kufrigu aanu qofka diinta ka saarayna wuxuu yidhaahdaa waa camali sababta ay caynkaa u yidhaahdaan culammada sidaad tidhaahdaa waxa weeyaan acmaasha lagu gaaloobayo diinta lagaga baxaayo ilaaba ilaa caqiide faasidaa raacaysa oo iyadoo ictiqaadku saliim yahay acmaashaasi ma soo fuli karto qofka kama dhici karto ee ilaaba ilaa waxaa raacaysaa caqiida faasida culamaduna saa waa tilmaameen sida shaekhulislaam ibnu taymiya waxaa markaa uu yidhaahdaa yani waxyaalaha markaysaga acmaasha ah ee jawaarixda ka dhacaysa markay kufriga noqonayso waxay kufri u noqotay waxyaalaha kale la saaxiibkaa daraaddeed ee istihaanada iyo istikfaafka markaysagaa weheliya taas iyadaa daraaddeed bay u noqotay kufri ama gaalnimo u noqotay ama ma kana min alacmaali kufra fainama dalika likawnihi mustalzima likufri اlbaطil majmuc fataawa hadalkaasu ku yidhahdaa acmaasha wixii markaysagaa gaalnimo ah waxay gaalnimo u noqotay kufrulbaطil inay laazimsanaysa daraaddeed bay u noqotay gaalnimo wakadalika asaarim almasluul calaa shaatim rasuulna waxa uu ku tilmaamaya macno saa u eg oo uu sheegaayo acmaasha markaysa waxaa lagu gaaloobo ee diinta lagaga baxaayo istihaano iyo istikfaaf baa raaca yani marka acmaasha in la fudaydsado oo la sahashado oo waxaan macno lahayn inay yihiin ama markaysaga yani dhib ah, saasaa inayna lahayn in lagu tirinaayo taas yadaabaa markaa waxaa raacda sidaas aawadeed baynay gaalnimo u noqotay asaarib almasluul cala shaatim arasuul saa ka odhan وkذلika الشheekh العaلaamة xaafid xakmi kitaabkiisa la yhaha aclaamu الsunaةi الmanshura ee اعtiqaadka ah ee labada boqol ee su'aalood iyo labada boqol ee jawaabood ay ku yaaliin markuu ka hadlo yani kufriga oo uu sheego markaisaga kufriga اعtiqaadiga iyo kufriga camaliga maxdiga ah isagoo camaliga wuxuu ku darayaa qayd ah maxdi wuxuu isweydiinayaa suaal odhanaysaa cayda ilaahay la caayaya ama rasuulkiisa la caayaayo ama musxafka qaaduuraadka iyo qurunka lagu tuuraayo ashyaada noocaasi waa kufri in ilaahay la caayo ama rasuulkiisa la caayo ama kitaabkii qur'aankaa nijaase lagu ridaa waa gaalnimo marka haddii waxa weeye la yidhi kufriga camaligii gaalnimo ma aha haddii la yidhi umuurahaas isay gaalnimo u noqotay su-aashaas isweydiinaya naskii hadalka ma soo qaadin laakiin khulaasada hadalka tilmaamay waxay tahay oo uu markaa sheegay sheekh markaa xafid alxakimi raxmat ullaahi calayh markaynu kufriga ka hadlaynay aan qofka diinta ka saarayn ma odhanoo keliya kufri camali ah ee kufri camaliyo maxdiya baynu nihi waa in camali ay taho saafi ay tahay oo ictiqaad ka saafi tahay umuurahana camalka haba ka dhacdee laakiin camali maxdiya maaha waayo ruuxii kama dhici karto mooyaane caqiide faasida inay raacdo waktigay ruuxa ka xasili kartaa ama ka dhici kartaa waxay tahay waa maray la socoto caqiida faasida waktigaasay ka xasili kartaa ama ka dhici kartaa marka waxaa weeye ictiqaadkii qalbigu iyadou fasahaaday oo xumaaday xaalka noocaasun bay ka suuragal tahay marka camali maxdiya ahayd calaa kulli xaal asheekhu alalbani raxmat ullaahi calayh marka uu silsilatu axaadiis saxiixa kaga hadlaayo masalada ku saabsan taariku salaadka waxa uu soo naqlinaya hadalka alcalaamatu bnu qayim oo ku yidhahdo kitaabka marka la yidhaahdo yani asalaatu waxukmu taarikiha kitaabu salaati wa xukmi taarikiha hadalka callaamat bnu lqayim markuu soo raro oo uu u qaybinaayo waxyaalaha lagu gaaloobo inay tahay waxa weeye wax ictiqaadi ah iyo inay tahay kufri camal kufri camalku markaa laba inuu usii qaybsamo yani kufri camal yani camalka lagu gaaloobaayo oo aan inaba wax marka waxa weeye iimaani aanu la kulmi karin sida markaa sanamka in loo sujuudo sida musxafka in qaaduuraadka lagu tuuro sida cayda ilaahay la caayayo ama rasuulkiisa la caayaayo yani waxa weeye iimaan marnaba lama kulmi karo iyo qayb markaa iimaankii la kulmi karo sida kuwa axaadiista inoo sheegtay sibaabu lmuslimi fusuuqun waqitaaluhu kufrun iyo ashyaada la midka ah ee uu inoo keeni doono hadda mualifka laftiisu inoosoo inoo keeni doono marka almuhim ashyaada markuu sheego sheekhulalbani waa soo naqlinaya waana sallimaya dabeed wuxuu soo naqlinaya hadalka markiisa waxaanu odhanayo alcalaamatu bnu اlqayim salaada tegista laga tegaya ya xukmu bغayri ma أnزl الlah waxay iyagu yihiin kufri camali ay qaطcan markaa yihiin waxayna muqaabil u yihiin iimaanka camaligaa ah bay muqaabil u yihiin sheekhu اlalbani waa tacaqubaya waxaan odhanayaa wuxuu salaada tegista laga tagaa waxay noqon kartaa kufri ictiqaadi kufri ictiqaaday noqon kartaa oo kufri ictiqaadi waxay u noqon kartaa eh, ruuxii marka waxa weeye xaakimku uu ugu yeedho salaadda inuu tukado aw yidhaahdo salaadda tukowa ilaa markaysaga waa ku dilayaan aw yidhaahdo markaysaga idil ma tukanaayeen salaaddii waajibnimadeedii waajibnimadeedii inuu ictiqaadsan yahay ma suuragal aha ficilka noocaasina wuxuu ka dhici karaa caqiidadii qalbigu yaday baaba'day ayuu ka dhici karaa marka kufri camaliya markaa ma ahe waa kufri ictiqaadiya marka arrinka noocaasi waxa weeye waa arrin camal markaysa waxa ku dhacaaya la odhahaya ficil salaaddii ficilan looga tegaayo afkana laga odhanaayo ma tukanaayo ey dil haddana maca dalik wuxuu tilmaamay sheekh alaclaama maxamed naasir diin albani inuu kufri ictiqaadiya ay tahay marka idan halkaa waxaad ka fahmaysaa wixii lagu gaaloobay millada lagaga baxo walow camalba ha ahaatee inay tahay isilaaxu u yaqaano oo culamo kalena ay ku weheliyaan inuu yahay kufri ictiqaadiya walow camalba ha ka dhacdo calaa kulli xaal mawduucaas wakhtiyo kale ayaynu ka hadalnay waxaanad markaysagaa moodaa inay si mufasala ugu sugan tahay ashridoo markaysagaa dhowr sano ka hor ama shan sano ka hor aan duubay oo la yidhahdo masaa'il kufr waliimaan laakiin khulaaso ahaan waxay tahay calaa kulli xaal culammada markaysa waxaa qaarkood ictiqaadi iyo camali waa u qaybiyaan camaligana waa yidhaahdaan yani waa qof waxaan qofka diinta ka saarayn laakiin ugama jeedaan culammada ahlu sunnuhu ciddii ahlu sunnae saa u isticmaashay ee yidhi markaa kufriga camaligiihi waa hayru mukhrijin can milla ugama jeedaan inaan camalba lagu gaaloobin ee wixii lagu gaaloobayo camalba ha ahaatee waxay odhanayaan waa kufri ictiqaadiya bacdi kaleo markaysaga ahlu sunnaha ka mida waxay markaa yidhaahdaan kufriga camaliga wuxuu u qaybsamaa camaliyun mukhrijun can ilmilla wa camaliyun laa yukhriju can ilmilla kufri camaliya oo qofka diinta ka saaraayay iyo kufri camaliya oo qofka diinta aan ka saarayn saa yadaaba u qaybiyaan culamada saa u qaybisana waxaa ka mida lajna daa'ima allajna daa'ima fataawaheeda saasay ugu qaybiyeen wakadalika waxaa ka mida maxamed ibnu saalix alcuthaymiin wagayruhum min ahli اlcilm calaa kulli xaal ishkaal iyo labsina waa ka maran yahay yani taqsiimkaas waayo waa taqsiim waadix ah hadda waxaa muuqata markaysagaa sheikha kitaabkan alifay alqowl mufiid fii adilati tawxiid inuu maraayo isilaaxii hore aynu soo sharaxnay waayo waxau yidhi alkufru qismaani ictiqaadiyu wacamaliyu wain shiئta faqul akbaru waasgaru wain shiئta faqul mukhriju min almillati wagayru mukhrijin min almillati yani saddexda tacbiir inay isku macno yihiin ayuu u wadaa haddii la waa ictiqaadi iyo haddii la waa akbar iyo haddii la qofku diintu diinta waa ka saaraya qofka waa isku macno haddii la waa camali iyo haddii la waa asqar oo ka weyn waa ka waabsan yahay ama waa ka yar yahay iyo haddii la yidhaahdo waa hayru mukhrijin min almillati iyaduna waa bimacno marka calaa kulli xaal tacbiirkaa kala duwan laakiin macnaha isku mid buu ku wadaa ama kufr اtiaadiyu kufriga اtiqaadka loo nisbeeyey miya wahuwa abaru waliba waxaa jirta fatwa lajna daa'ima laftooda la weydiiyey oo la weydiiyey markaa masale ku saabsan shayga camalkaee qofka uu ku gaaloobaayo daabitkiisu muxuu yahay dabeedna lajna daa'ima fatwadooda waxay ku yidhaahdeen kufriga shayga camalkee qofka uu ku gaaloobayo milada kaga baxayo daabidkeedu wuxuu yahay waa wax laasimsanaya ama koobsanaya istikfaaf diintii la fudaydsanayo iyo istihaano daabidkeedu waa kaas lajna daa'ima saa odhanaysa faama alkufru alictiqaadiyu kufriga ictiqaadka loo nisbeeyey miya wahuwa alakbaru waa ka weynaanshaha badane wahuwa almukhriju min almillati wahuwa almukhriju min almillati waa ka qofka diinta ka saaraaye fa aqsaamun waa qaybo hiya qaybahaasi waxay tahay kufru takdiib waa kufriga beeninta laba kufru ljuxuud kufriga dafiraadda bacdu ahlicilmi takdiibka iyo juxuudka iyo inkaarka isku macnay ka dhigaan sheikuna saddex qaybood baa hadda moodaa inuu ka kala dhigay oo kow wuxuu idhi kufru takdiib waa kufriga beeninta laba kufruljuxuud waa kufriga dafiraadda saddex kufrul inkaar iyaduna dafiraadday la mid tahay ahlucilmiga qaarkoodna isku macnay ka dhigeen waa isilaax waxaase se fiican in juxuudka iyo takdiibka kala laba qaybood laga dhigo waayo qur'aanka kala farqiyey qaala allahu tacaala fainahum laa yukadibuunaka walakina الظaalimiina biaayaati اllahi yajxaduun yani ilaahay waxa uu yidhi nebi maxamedow kuma beeninayaan baa la yidhi laakiin kuwa daalimiinta ee gaaladii aayaadka ilaahay bay dafirayaan marka takdiib waa laga nafiyey juxuudna waa loo sugay farqiga udhaxeeya waxay tahay takdiib waxaa loo isticmaalaa daahiran wa baatinan kor iyo kal marka laga beeninaayo oo aan qalbiga laga garanayn inuu run sheegaayo ee sida afka looga beeninaayo qalbigana marka laga beeninaayo markaasaa waxaa la takdiib marka fainahum laa yukadibuunaka ay laa yukadibuunaka min quluubihim qalbiyadood iyo kaama beeninayaane qalbiyadooda waa garanaya inaad rasuul tahay walakina aalimiina biaayaati illahi yajxaduun ha yeeshee daalimiintu kuwa xadgudbay aayaadka ilaahay afkay ka dafirayaan iyagoo qalbigii ka garanaya inuu xaq yahay oo qur'aanka lagu soo rogay xaq yahay oo kalaamullaahi yahay oo isagu rasuul yahay ay garanayaan inuu muxamed rasuulka ilaahay yahay sal allahu aleyh wasalam bay haddana afka ka dafirayaan siduu ilaahay baa aayad kale ku yidhi wajaxaduu biha wastayqanatha anfusuhum ulma waculuwa fircawn bayna ku saabsanayd waa dafireen baa la yidhi waxay dafireen iyaga oo qalbiyadoodu ay yaqiinsatay nafahoodu ay yaqiinsatay oo si hubaala ay u garanayso xaqnimada nebi muuse xaq yahay kitaabka lagu soo rogayna xaq yahay iyagoo si dhaba u garanaayo u huba bay haddana afka ka dafireen waatuu nebi muuse ku yidhi qala laqad calimta ma anzla haؤulaaءi ilaa rabu الsamaawaati wاlarضi baصaa'ira wainii laadunka ya fircawn mahbuura almuhim ahlucilmiga qaarkood sidaa qur'aanku u kala farqiyey u kala farqiyeenoo waxay yidhaahdeen kufru takdiibka waxaa la yidhaahdaa kor iyo kal marka laga beeninaayo kufru juxuudna waxaa la yidhaahdaa qalbiga marka laga garanaayo xaqnimadiis laakiin afka laga dafiraayo taasaa waxaa leeyahay juxuud marka tafriiqa takdiib iyo juxuud uu kala farqiyay garanay marka ishkaalka markaa imanaya waxay tahay kufrulinkaar maxaa looga daba keenay waayo kufrulinkaar dee juxuudkii ama takdiibkii kama baxayso waa mujarad isilaax uu sheikhu marka waa yani isagu markaa isilaaxay laakiin hadda daliil kala farinaaya inkaarka ka farqinaaya labada hore oo qismi kaleoo saddexaad oo ka duwan inuu yahay sugaaya lama hayo afar kufru listihzaa'i wasukriya qaybta afraad ee uu sheikhu sheegay waxay tahay waa kufriga yani dheeldheelka wasukriyati jeesjeeska dheeldheelka waa isku macna waa isku dhow haddii waxa weeye shareecada lagu dheeldheelo ama aayaadka ilaahay lagu dheeldheelo waa gaalnimo waatuu ilaahay uu yidhi qul abilaahi waaayaati warasuuli kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum maxay ku gaaloobeen waa mujarad istihzaa aayaadkii ilaahay ay ku dheelleelayaan samaynta ay ficilkaas sameeyeen keliya ayay ku gaaloobeen halkaa waxaa ka baxaysa firqooyinka lunsan qaarkood sida murji'ada oo kale ay markaa oradka ay yidhaahdaan waxaa lagu gaaloobaa waa ictiqaad quraan inay baail taha muuqanaysa waayo dee nimankan waxa weeye aayadda ilaahay noogu sheegay lama odhan arrinka waa ictiqaadsanaayeen laakiin mujarad inay jees jees ama dheeldheel ay aayaadka ku dheeldheelayaan ay la yimaadeen keliyay ku gaaloobeen oo dinta kaga baxeen markay yidhahdeen dhab nagamay ahayna waxba kamay baajin wax xukun ay ka baajintay ma jirto qul abilaahi waaayaati warasuulii kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum qad kafartum yani bistihzaa'ikum waxaa ku gaalowdeen jeedjeedkiiyo dheeldheelkaa la timaadeena aayaadka ilaahay ku dheeldheelaysay ama rasuulka ku dheeldheelayseen taasaa ku gaalowdeen oo diinta kaga baxdeen baa layidhi halkaana waxaa ka soo baxaysa cayda ilaahay la caayo ama rasuulkiisa la caayo ama aayaadka qur'aankaa la caayo ama xukum axkaamta sharcigaa ka mida la caayaa inay gaalnimo tahay nooca shanaad ee uu sheikhu sheegay kufru libaa waa kufriga diidmada lix kufru lcinaad waa kufriga dafiraada kufrigu cinaad iyo kufri ibaana waa bimacna ahlu cilmigu isku qayb bay ka dhigaan mar waxay yidhaahdaan kufr libaa'i walistikbaar mar waxay yidhahdaan kufr alcinaadi walistikbaar mar waxay yidhahdaan kufr alcinaad dhammaanna isku macnay sheegaysaa waxaana ugu fiican kufr اlibaa wاlistikbaar in lagu magacaabo waayo waa tacbiirkii qur'aanka ila ibliisa abaa wastakbara wa min alkaafiriin ibliis juxuud lama iman yani ma dafirin xukunkii ilaahay laakiin muxuu la yimi binasi qur'aan wuxuu la yimi ibaa iyo istikbaar amarkii ilaahay waa diiday waana ka kibray oo waa iska sarraysiyey oo waxa uu ka soo qaaday wax munaasiba inaynay ahayn ana khayru minhu khalaqtanii min naari wakhalaqtahu min tiin waa kii yidhi kaad leedahay u sujuud ilahay oo anaaba ka khayr badan buu yidhi anna waxaad iga abuurtay markaa dab isagana waxaad ka abuurtay dhoobo markaa dabkuna dhoobada waa ka sharaf badan yahay buu u jeedaa saasuu u wataa mar haddii maadada layga abuuray ay ka wanaagsan tahay maadada isaga laga abuuray anna waa inaan ka wanaagsanaada isaga laakiin taasi ma laazim ba waa marka koowaadee culammadu waxay yidhaahdeen warka uu sheegay oo ah markaysagaa xoo dabka iyo dhoobada in dabku markaysagaa fiican yahay dee wax jira maa yani dhoobadu waa ka fiican dabka waayo dabku waxa weeye aysh waxaa ku sugan markaysa waxaan yani fudayd iyo duulduul iyo ifsaad waxbuu gubaayoo halaagaa waxbuu cunaa oo baabi'iya laakiin dabku ha laakiin dhoobadu dhoobadu iyadu waxa weeye waxbaa lagu islaaxiyaa waxaa ku sugan rasaano iyo deganaanshoa ku sugan dhoobad wax ma kharibto guryaha lagu dhistaa dhirtaa laga beertaa xabad raashinaa lagu ridayaa dabeedna markaysaga geed dhamba ka soo baxaya hadhow baa raashin laga guranaya waxaa laga guranaya markaysa markaa waxawan yani wax la karsado ama inin baa ku dhacaysa geed geed la harsadaa ka soo baxaya geed la harsado ayaa ka soo baxaya laakiinba haddii laga soo qaado inuu waxa weeye dabku ka wanaagsan yahay dhoobada iyay ka dhalanaysaa wixii markaysagaa shayga sharafta badan laga abuuray ama ka yimi inuu ka fadli bato mid ka yimi wax markaa ka sharaf hooseeya kama dhalanayso waayo waxaa dhacda mid sharaf badani in haddana waxa weeye wax isaga liitaa ay ka yimaadaan waa dhacdaa yani waxa weeye gaal baa waxa dhala muumin baaba gaal dhalaya ka dhalay waxa weeye waa muumin kuu dhalayna waxa wey waa nebiyadii ilaahay qaarkood baa laynoo sheegay in ubadkoodii qaar gaaloobeyn sida nebi nuux oo kale shaacir baa wuxuu yidhi ida iftakharta biaabaa'in lahum sharafun qulnaa sadaqta walaakin bi'sa maa waladuu haddaad ku faanto aabbayaal sharaf leh waxaanu leenahay waa runtaa odayaasha waxba kama sheegayn aabbahay baa wanaagsanaa awogey baa wanaagsanaa an waa wanaagsanaaye laakin bisa maa waladu waxay dhaleen baa xumaaday dee ku dhaleen marka aabbahay baa wanaagsanaa anaa wanaagsan kama dhalanayso anaa wanaagsan kama dhalanayso almuhim <clears throat> kufriga markaa kufru liba walistikbaar iyo kufru cinaad waa bimacnan cinaadkana waxay culammadu yidhaahdaan waa in kibir uu ku jiraa iyo diidnu ama waa inuu ku jiraa nacayb iyo colaad iyo diidma markaa waa inay ku jiraan waxaa la odhanaya waa kufr cinaad ama waa kufr cinaad walistikbaar ama kufr iba walistikbaar waa bimacnan waa kufrigii ibliis ilaa ibliis abaa wastakbara wa kana min alkaafiriin marka waxaa fiicnayd sheekhu inuu isku qismi ka dhigo siday markaa culamo badanba isku qismi uga dhigeen ka ibn اlqayim maalan marka uu madaarij saalikiinka ka hadlaayo cinaadkiiyo ibaaga iyo istikbaarka qismi waaxidu ka dhigayaa saasaana fiican qaybta toddobaad ee uu sheegay waa kufr ilxaad waa kufriga dafiraadda ilxaadkuna wuxuu noqdaa in aayaadka ilahay ilxaad lagu samaynaayo iyo in asmaada iyo magacyada ilahay ilxaad lagu samaynaayo إن الذين يلحدون في آياتنا لا